inaan la ka cabsanaya siduu ku horey fajarada ah ma aha nahaabinti wahaabinta ma aha wa diinun diin bay leeyihiin iyo islaamnimo yamnacuhum u diidahaya camaa yactaqiduunahu qabiixan waxay u arkaan inuu xun yahay diinay kaga sariigtaan o kaga xushoodaan bay leeyihiin ila ruuxa diinkiisa iimaankiisa celiyey ayb qul bisa maa yamurukum bihi iimaanukum ayb waa maxay min dulmi اlkhalqi wa ficli maxaarim khalqiga in la dulmiyo ama shay maxaarim oo muxarama la sameeyo diinkoodii iyo qalbigoodii baan siinaynin fahada xasan waajibu sheekhu kani waa khawf min allah iyo waxa xun in laga leexdo oon ummadda la dulmiyin oon xaaraan la samaynin waa shay wanaagsan oo waajib ah laakiin ma aha kulligii ma aha kulli xaq ma ah qayb baa kaa dhiman walaakiin hase yeeshee qad yactaqiduuna inay aaminaan baa laga kooxdaan waa wadaadda somaarti nima waxaa wey ayagu laka cabsan haya waxay u arkaan inuu xun yahayna diinkooda waa udiidahaya dadka dulmin mahayaan xaaraamta samayn mahayaan laakiin mararka qaarkood waxay samayn buuri sheekhu waxa laga inay sameeyaan maca dalik ana siyaasata laa tatimu ila bima yafcaluhu ula'ika min alxaraam waxaa laga yaabaa inay aaminaan ayagoo diin leh oo aqoon leh oo khoof ku jira ee khashya min allah subxaana wa tacaala baa laga yaabaa inay iska dhaadhiciyaan <clears throat> inay siyaasaddu iyo nadaam nidaamka duwaliga ah iyo waqtiga hadda aynu ku jirnay mucaasirka ah aan dowlad islaama la dhaqaajin karin ilaa binawci min alxaraami waظulmi ayb xoog in la barxo wey caano saafi un baan rabaa dhay saafi aan rabaa oo lis ah taagnan mayso xoog waa in la barxo tawxiidka waa in la barxo fiqiga iyo axkaamta iyo turaadka fiqiga waa in la barxo ayib u waa in lagu biiro howlaha igad waa in la galo gaalaha waa in la dhexboodo waa inaan xubin ka noqono waa inaan waxyaaba badan ka tanaasulno diinta haddaan boqolkiiba sagaal kaga dhaqanno sagaashan iyo kowna aan weyno dhib ma laha ayib haddaan helno dawlad korontooyinka ina hagaajisay wadooyinka isbitaallada iyo adeega guudna ku fiican masaajidan idiin fasaxa inaad ku tukataan baan burasidnaa yayaan haysta annaga xor baaba nahay axraar ayib hooyadaan annagu axraarayna dhashay haddana xor baan nahay yaaba na yaa nagu haysta goobabka muxuu aha soomaaliyeed waanu ku jiri ilaa aanu ka helayn xornimad madax bannaan oo diintaanada annada kii yimaada soma asna lugay annaga waan babaaina yajuru adyaal khaybati sida malazana wix ku dhacay buu samaynaya ayib maxaaba dhib dhibo jiraba xornimada soomaaliya ka jirta meelay adunka jirto ma jiraan meelay ka jirto ayib lasoo helmaya ilaaqan allahuma gobolaha ay aljamaca almubaarak ka shaqayso ii sheeg daalibaan meelahay ka talisaanu ma aqaan laakiin intaan ka warqabo soomaaliya waxaa weeyaan meeshaa doontaad seexanaysa adugu ha iskugu dhawaanin xukuumatu ridda ha iskugu dhawaanin walaa muxuu ahaa dowlat lmushrikiin dowlat alquburiyiin ha iskugu dhawaan aaga ha ka aqbixin gaalana ha u adeegin reerkaada iyo goofkaada iyo biyahaada iyo ceelkaada iyo bilcaantada aqo allana caabud maca salaama hore u haddii xisaabtada la bixin waayo kuwa xisaab aqoonin baan kugu diraynaa ayib marka meelaad ka baxdaa laga waayahaya warkaa hala jooji lakin qad yactaqiduuna maca dalika ana siyaasa laa tatimu ila bima yafcalu ula'ika min alxaraam fayamtanicuuna aw yamnacuuna canha muطlaqan yani waa dabaalnimo intaan nimankan maxay samayn jireen xoolay bixiyaan waxnay soo qaataan inaad waxba bixin maayo maya anigu ninkii laaluush iga rabay ninkii xoogo guna doonahayey ninkii xoogo aniga maba dadka wax sii sheekh wax alla kuu dhow wax ka bixi laakiin qaab wanaagsan oo sharcigu ogolya ku bixi duqayda dhaqaale oo caamada ka warqab oo shacab ka warqab oo ummadda la soco waxba hadhi anuu shilinkan halmujaahid maansin baba odhan umadda wax ka sii nabiga isagoo baahan oon tabar lahayn buu wuxuu helo mujaahidiintana wax ka siin shacabka iyo duqayda iyo ummaddana u qaybinaya wixii biyo oo xoog noo barxa balbalqi xoogow furur noogu qaybi mar mogta dhiilka laisku buuxiye mar la furfuraystaa jiri noo furfure ayib hawsha waa saas fa waxay ka reebtoomi inay wax bixiyaan ama xoolo qaadaan aw mase yamnacuuna canha mulaqan canha an siyaasati mulaqan fa can siyaasa aw yamnacuuna canha can siyaasa wey siyaasadii ay nimankaa wateen ama tii sharciga ahaydba bay ka biiqahayaanba ayib nimankaatay wateen ha laga biiqo ha laga casoodo mid xun bay ahayd laakiin ayada ha la islaamiyo tacdiil ha lagu sameeyo warubama kana fii nufuusihim jubnun aw buklun aw diiqu khuluqin caadidun lima macahu min addiin sidii lagaaga warqabo u firsaata waa laga xog warramaya wuxuu yihi sheekh waxaa laga yaaba rubama kana fii nufuusihim kooxda ilahay ka cabsanaysa oo dulmiga iska ilaalin xaaraamtana ka fogaan xaggana niyada xun qaaday u qaatayba adduunku iyo siyaasadiisu inaysan soconaynin ilaa binawcin min aulmi waalxaraam u qaatay kadibna hawsha ka joogsaday siyaasadda geli mayna yidhi ayb siyaasadda iska ilaali ibtaciduu can siyaasa sida muxuu ahaayey manshuuradii hadda ka hor akriyey ee ka soo baxday maxay ahayd cajmaan maktabat alfurqaan dariiquka ila salafiya dhowrka horan waa idin sheega ila tahay dib dambe soo celin waayo waraaqda meelay geeyeen ma aqaan waabay siiska hataa noogu qaybiyeen oo mar hataa aanu kalimaad ku jira aan ka hadalno waxay ila tahay hadda laakiin haddii la weydiin laga heli waa hayaan dariiquka ila salafiya ciwaankaada kor u ahaa waad furaysaa manshuuro wey yakfiika min asalafiya salafiya waxaa kaaga filan oo salafi ku qoran bir lwaalidayn muxuu ahaa wasalaat ljamaaca rufaqaa saalixuun ayib alibticaad can isiyaasa siyaasad ku taaban iyo aacatu amirika alyawm xaggee amiir joogaa siyaasad laga fogaan maxay ahayd siyaasadeehaad yani waa wareer waxaa laga dhigay wadaadkii nin suufiya oo marka ku jira mxuu ahaayey derse uu ku khalweynayo marka waxa la waa yakfika min asalafiya jihaad lama soo qaadin ummadda siyaas sharciya lama soo qaadin nidaam kaloo laga waxaa weye aici اlamiira hooyadana u khidmee salaadana tukan maca salaam ummad hawsheedii adeega ummadda danaheedii dacwadeedii diinkeedii gaalla xisaabtankiisii dhibka jira ummadda maanta in looga dugo waxaad ka qaban ad ka qabat abadan jooji hawshaas liannaha waxay kuuga irhaab noqota argixiso weyn waxaa laga carana iyada weeye wuxuu marka waxaa laga yaba ruux asagoo marka fulay ah ama bakhayl ah ama horaan ba nin muxuu ahaaye laabtiisa xabadkiisa u yaryahay ah oon mashaariic badan ba aan qaadin xabadkaadu waxaa la rabaa inaan fiilooyin badan soo galaan fiilooyin badan inay iskugu iman karaan baa la rabaa fiilooyinkaa kusoo ororaya khadadkaas soo wada galay khadta xakumo oo kala shaandhaya loo baahanya oo ka maanta aan loo baahnayn biisi ka dhiga biisi weysihiisuba kan khadkan ma shaqaynayo ka loo baahan yahay furo asagoo had iyo ka arbaca wa ishirin sac shaqaynaya ka dhiga midka marmar loo baahan yahay khad mutaqatica ah oo gogo ayaan ka dhigaynaa marna la helo marna aan la waayo yani waa in loo baahanya iimaankaada iyo aqoontaada diineed baa uxishaandhaynayo o miisaamahayo laakiin nin furan oo mutafatix baad noqoto fasaqada qaabili mujrimiinta la hadli duqaydii qaabili dhalinyaradii haweenka masaakiintii ayb nin walba xaqiisa sina faacta kula dii xaqin xaqa warubamaa kaana fii nufuusihim hee jubnun fulaynimo inay ku jirta laga yaaba aw buklun bakhaylnimo aw diiqu khuluq ama dabca adayg waa ama nin xidhxidhanba diiqu khuluqaas iyo bakhaylnimada iyo jubnigaasoo caadidun sii xoojiyey limaa macahu min addiin xogow diin oo alla ka cabsiu lahaa xaaraamtu ka cararhayay waxaan saafi ahayna waa iska fiirinhayay inta waxaa usii gebageliyey fulaynimo waxaa usii gebageliyey bakhaylnimo waxaa usii dabeeca xumaan wixii o dhan marka shaar diinad baa loo geliy shaar tawaruc iyo xaal mirad iyo kafiirsi iyo kaadsi baa loo geliyey iyo xikmo iyo indheer garab iyo miisaan waa maxay meesha laakiin xaqiiqada waa maxay bawa ah beenta laga sheegay nimanka reer bari weeye ayib bursaliid aada u buuran oo marka afuufmay buu u qaatay waa nin reebarya mxuu aha inuu inuu mxuu aha buuxo ayib mareemidugu waansa reebari waa yaxay anu reebara maan u malayna ayib markaasuu xoogu canto markuu canto weylkiisaa isku dhacay gawsi baa jawi gaadhay ku kaloo marka saaxiibka dabacsan inuu qaato markuu qaatay bow aabeen buuridiisu waa baamuliisu kusir iska ilaali anaa ku jabay marka waxaa weeye <laughs> waxay la tahay waxaa weeye iimaankii yaraa iyo xoogoogii wuxuu kusii kabay oo usii kabageliyey oo xaqii ka hor istaagay cabsidiisii iyo fulinimadkiisii iyo bakaylnimadii iyo dabcadaygi shaar diineed buu u gelnay iyo xikmad iyo deganaan iyo iska ilaalin iyo xaalmiinad waxa hayana waa fulaynimo bakaylnimo dabeecad xumo dadnimo xumo jihaad saafia ah haddii la helo waan hargami lahayn laakiin adduunka maanta jihaad saafi aan lahaynin mid saafi ad unoo bilo waayahay war iska bidhigyahay mota mid saafi a ah, adugu noo bilow ayib haddaad tiraada meeshii lama hayo muxuu ahaaye jihaad saafi mid saafi o oo xalaal xalaal dhashay ah oy culum hogaamin hayaan oo nin caameen ah aan lagu arkayn inoo hogaami annaga nagu ogow kuwa yararoo ka amar qaato oo samcan wataa inaanu ku keenno waad heliba ummadda waaba diyaar sheekh ummaddan wax hogaamiya la mooyeen war cadowgiina iska celiya diyaar bay u tahay muslimiintu maanta waa kacsan yihiin xilligii intii loo dabaal joogtay la sari jiray way soo dhaafeen waa og yihiin ninka khayrka ugu maqan iyo ninka sharka ugu maqan way og yihiin ninka saxan iyo ninkaan saxnay waagay maxaakimta soo baxeen annaga daaru maxaan nidhi waa hawiye shaardina soo gashaday hawiye hee shaardina soo gashaday waxaan ku nidhi idinkuna shaardinaad gashada waa yahay waa dhib yartahay ma hawiya shaardina soo gashada idinkuna gashada jaakatinadiina tosha gala xisaabta waa yahay yaa laga badinhayaa waxaa la rabaa ummadda in lagu baabi'iyo mashruuc caasa rabaa in lagu duro mooya dhabka ma aha war idinko shahaardiino tusho hawsha bilaaba maya ma rabaa inay bilaabaan waxay rabaa intaa yartay hawiye amaamuday khayr allaha siiye intooda hawshaa ka dambaysa wey ama aminkanba daba taagay inta kale ilaahay subxaana wa tacala ha u taliyo ayib <clears throat> wuxuu rabaa intaa inuu mucaarado inuu mashruuc kala keeno ama barnaamij kala keeno laga sugi maayo waa rife raggu waa saddex baa layidhi waa ra'yi keene iyo aqbal keene iyo rife nin xaajaduu keenhayaa saasay ila tahay sidaa ha la yeelo tanay maslaxa ku jirtaa reerka qaabkan ha loo dhigo sidaan ha loo raro nin wuxuu dha leelaha runtaa wey inugu dhaqaaj bir waa kabri martiga waa ka hogaankana waa sahayda waata dheeshi biyeedna waatayna mari nin wuxu waxaa maydan sheegin waa rife asagu labadaa nin waxay keeneen buu mucaarada hayaa war mashruuc kala keen ma jirto talo kala keen lama hayo labadaa laakiin waxay amaamudaan ninka curiyey ee unkay xaajadaas ee hal abuurka iska lahaa iyo nin ku raacay labadan bu asagu waa bened lagama ciyaaro wax ma keeno ayb nafsa shay wadaadihii in badan oo kamidna ah saas iska noqday mashruuc ay hayaan ma jiro hamsiina caaman bay ku dacwaan wadnaa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan lama yaqaan falag bay ku wareegihayaan xalqa mufrada bay ku wareegeysan hayaan jid ummaddayna u bixiyaan waa diidan yihiin ayib markuu mid ilahay ayaga kamida ama horaan ka tirsanaan jiray ama aaman soo marin intu amaad wax u hagaago intay banaad hayaan banaad waxba socon maayo ra'yi kale keena abadan ma hayaan maxaa haysaan hal la fadhiisto muxuu ahay bilcaamana ha lagu jihaado leanna waa jihaad khatara weeye ayib ha lagu jihaado dacwadana ha la wado oo halgan kumsan dacwo ahayn wahal hunaaka dacwa fawqa aljihaad ayib waa musiibanna haysato wey sheekh hawlihii suufiyada dawtiin baan wadna o reer magaal ah ninka suufiga ama qaadiriga ama uweysiga ama axmediga ama saalixiga ama mxuu ahay zaylicyada ama idriisiyada ama mxuu ahay soo ururi wixii fara badnaa soomaaliyeed waxaa weeye wuxuu ku tababartay aabihii oo wuxuu yaqaan reerka hatuf iyo taxiil ku dhaqa oo islaanta xanuunsata xooguu qur-aan ku tufa xooguu ujuura ka jiita meeshii mxuu ahay dhib ka jiro ama islaan xanuunsata mxuu ahay ama laga dhinto yaasiima ku akriya iyo fidiyi kadikasidiin arbacuun iyo wixii fakada balab dhiga wixii la arki waaya mxuu ahaa birbirsa ku akriya allah nuuru samaata kusii daaya haweenada caarootay xajinta ku kacda ama larjigo falamaa ra-w caaridan ku akriya ayib waa taqaanaa dee mida dhali weysa ayib falamaa takashaha xamalat xamlan khafiifan fa marat bihi buu ku akrin jiray ayib intiiba yuu soo gaadhay aabbihi xoogu laqmeeyo masaajidda marmar wax ka laqmeeyana wuu arki jiray halkii basna ka bilaabahaya tala kale iyo waxqabad iyo rag iska dhicin iyo ummad utalin iyo midna ma laha nafsa shay inagu waxaan bedelnay maadadii bes ah wadaadaheenna qismiga alqacadaan ka hadlaya la soco hadda qismiga alqacda ean ka tirsannahay waxaan bedelay almaada almulqa maadada la tabinhay ummadda loo sheeg baan bedelay maadadii hore waa dhacday expired baa ku dhacay tu cusub baan keennay laakiin xagga ficaalkii iyo waxqabadkii iyo ummad la xisaabtankii iyo gaal iska dhicintii iyo ummaddoo la abaabulo la hogaamiye abadan waxaan ka mid nahay ayib haddaan culumay cadla cuna iyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo ceeb anaa falay buu ninkii mxuu ahay gabiy geela runtii ragga hore ka hadlaya ad haddaan culumo iyo cadla cuna iyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo geela ilosha ku idhaado ceeb anaa falay buu laguma tegel inuu shubaba nin faraasha jilicsan weeye ood mooyes gabadha beri la aroosaayo cawskaa mudahaya maxaa ma qaban karo waa lagu soo tarbiyey waa lagu abiyey awowgiibu ka dhaxlay reer reer sheekh baa la yihahdaa reer sheekh ayb nafsa shay marka inagu maadadii baan bedelay iyo qaabka loo gudbinhayay dharkana waxbaan ka bedelay reebaadinimadki nimanka ku jirayna waan ka yarbaxnay meelahan soo marray jaamacaad iyo biyo badanna waan soo cadna dalana waana marray elbax baana xoogo ree magaal ah intiqaa kalimaadka iyo tahdiib alcibaaraadka waan naqaanaa shacabka sida mararka qaado loo qanciyo loo sixira waynu baray reebaadiye ahayd inahan baan kuwala badanay mooy wixii kale waxtarkii iyo madla xisaabtanka iyo qadaaya alumma nafsa shay ayib nafsa shay ayadna ka soconaa fayaqacuuna axyaana qolyahan maxay ku dhacahayaan fii tarki waajibin qolyahan marka xogow diinta leh xaggana ra'yiga gaaban een indheergadadka aan ahayn ee siyaasaddiiba ka cararhaya ogana cararhaya inay xumaan ku dhacaan ama xaaraan ku dhacaan oga cararhaya taasoo usii kabageliyey cabsi iyo bakaylnimo iyo muxuu ahay dabeecad xumo fayaqacuuna axyaanan fii tarki waajibin shay waajiba inay ka tagaan bay ku dhacayaanbu say u leeyihin xaraan baanu iska ilaalin dulmiga ummaddaanu iska dhowri meelaan daacad ahayn aan laka warqabin ka qayb qaadan ma u leeyahay ya wuxuu ka tagaya waajib sharci oo fardu cayn ka tagahaya ayib tarkuubka tegidiisu adara calayhim ayaga ay oga daran tahay min bacdi almuxaramaat muxaramaadka qaarkood oo lagu dhaco ayaa dhaanta waajibka in laga tago leanna waajibka ka tegidiisa waxaa ka dhana mafsada cadiima iyo damar shaamil lijamiic lumma xaaraantaad ku dhacdayna waxaa laga yaaba inay xaaraan qaasira calayku adigu khusaysa laakiin ka tag aad waajib ka tagay waajib اljihaad fi sabiil الlah aad ka tagtay madara waxaa ka dhalatay aan shaq lagula maga dhalayso haddii maanta halganka dunida maanta ka socda waaxid min culamaءi اlmuslimiin alkibaar uu hogaamin lahaa ummaddu maxay samayn lahayd uma alislaamiya maada kaanat tafcal haddii asheekh alalbani laga soo qaadi lahaa muxuu ahaaye jiidda hore iyo furinta hore muxuu ahaye jechnia iyo afghanistan iyo bosnia marka la baabi'inhayey weliba qoysku ka dhasha la baabi'inaya sheekhu calaa mara wamasmac minhu baa reer albaniya la tartirhay oo sheekhisu hadduu intuu qaato buraashadiisa sheekh albani sabka hore tago waaxid min asalafiya kama hadheen hawsha iyada waaxid min asalafiya khaliika asuufiya anaa taas ku dhaaran kara inaynina ka hadheen haddii sheekh ibnu cuthaymiin jiidda hore hogaamin lahaa maxaad u malaynaysa sheekh cabdalla cazaar oo labadooda ka mustawa yaraa kana da' yaa markuu hawshaa u istaagay um alcarab oo dhan baxday sheekh shabaab alcarab bosnia marka intay galeen gelgileen oo serbiyintu ay farta ugu yeehaan sankood caan ka liseen baa hala joojiyo hala qabto serbiyinta halkaa lagu celiyo hubka ha laga dhigo ah, waa la soo gurmaday markayna baabi'inhayeen muslimiinta eh, eh, bosnia isa u baabi'inaya waa la daawanhayo u n ka umma almutaxida balaayo o dhan shayaadin waa la dhowranhayo mujaahida alcarab baa tagay oo aan ka badnayn dhowr boqol baa ka badnayn saddex weerar markay hazaaim mutalaxiqa nakraa ay kala kulmeen bal haddaan la gaadhin bariga mxuu ahaa yurub o dhan bay qabsan bay la wareegahayaan ha laga gaadho ilaa yawmina haadaa xilliguu dagaalku ka socday bosniya ninka carabeeda ama muslime fiisatiisa lagu arka mesha waa gontanama bay buu tagahaya iyo meel ka daran aw zanaaziin ali saluul buu tagahaya wax la yaqaano wey hawsha hawl khatara wey ummaddu waxaa laga galay min culamaa'iha min cuqalaa'iha ru'asaa'iha zucamaa'iha shabaabkeedu shabaab xayi oo nool wey shabaabkeedu waa shabaab diyaaru ah inay dulliga iska dulqaadaan oo ay rag la xisaabtamaan laakiin haa ulaa'i shabaab fayna alqaada dhalinyaro waynu haynaa raggii hogaamin lahaa awey fi lfanaadiq laa fi lkhanaadiq fayaقacuuna أحyaaنا fي tarki waajibi yakunu tarkuhu adara calayhim min bacdi الmuxaramaati aw yaqacuna waxay ku dhacahayaan fi الnahyi can waajibin shay waajiba in laska reebay ku dhacay marka dambe shay waajiba bay dhehayaan la samayn asaga waajibka waa ka tegey wayanha ayda alumma can اlwaajib yakunu nahyu uu noqon iska reebidda canhu waajibkaa layska reebo min aلsadi can sabiil الlah sheekh muslim waxaad moodaa inuu xuruuf waa wax kugu qorhayo yuqaicu alxuruuf wayadacu niqaad cala alxuruuf si aad marka wax u fahamto ayib waa min baabi sad can sabiil illah waqad yakunuuna mutaawiliin waqad curifa ana sheikh اlislaam mutawasicun fi masأlaة tawiil qad tawasaca fi masأlaة tawiil alcudru bالtawiil tawasaca tawasucan laa yaliiqu bidarajati wa cilmi ilaa uu sheekh ibn uthaymiin tacliiqiyey masalada tawasuca sheekha mxuu ahay fi tawiil u tacliiqiyey warubama اctaqaduu inay ictiqaadiyaan baa laga yaabo ana inkaara dalika waajibun waxaa laga yaba doqonnimadiisa haddana dabaalnimadiisa inuu u qaataba shayga waajibkaa ummadda in laga reeba inay waajib tahayba ayb asaguna waajibka inuu ka taga inay waajib tahayba <clears throat> walaa yatimu ila biاlqitaal warubama اctaqaduu ana inkaara dalika waajib shaygaa in la inkira inay waajibtay inay u qaataan baa laga yaaba qolyaha muta'awiliintu sheekh ka hadlayaa hadde walaa yatimu inkaarkan uusan dhamaystirmayn ila biاlqitaal oo fa yuqaatiluuna almuslimiin koox kal galahaya koox baa laga yaba ayaguna inay aaminaan munkarka inaan waxba laga qaban karin allahuma bisayfi wasinaan oo markaa bayaankii iyo xujada ruux lagu qumo iyo in wax loo sheego iyo in la soo dhaweeyo aysan ku dayinba marka hore ay ka bilaabaan bir iyo rasaas ka bilaabaan ninaha wixii kaleo dhan bu ka fadhiisan oo wuxuu ku wareegsay intaan an waxbaan sheegahaya maxaad wax sheeg ninkii u anfici waayana maarbaan oola tegaynaa Ah, saas wey marka hore waxaan ku weynaa hawshan in la dejiyo oo la waaniyo wajaahidun bihi jihaadan kabiira bayaan iyo caddayn iyo hadday socon weyda soo ma ah laabudda min sayfin yansur alkitaab laabudda min kitaabin yahdi wa sayfin yansur wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira sheekh wuxu uhi fayuqaatiluuna almuslimiina muslimiintay la dagaalami kamaa facalat alkhawaarij khawaarij kaanuu muta'awiliin laakin lam yanfachum الta'wiil liana ta'wiilahum kana hayra saa'iq tawiilkoodu mxuu aha tawiilan saaiqan bu asha maa kulu tawiilin yuqbal wma kulu tawiilin yurad lakin hunaaka tawiilun yuqbal wa tawiil laa yuqbal laabudda min tafsiil hunaaka jahlun yucdaru bihi saaxibuh wa jahlun laa yucadaru bihi saaxibuh idan wuxuu in la tafsiiliyo waa tahay xuri sheekhu markaasi fa haaulaai kuwan dambe laa tasluxu bihim اdunya wala diin اlkaamil adduunyana ku dhamaystir mayso dowlad istaajin mahayaan wala diin diin dhammaystirana laga heli maayo wey iyo kuwii hore iyo kuwa dambe isku dar waxaan o dhan ba kooxdani fariiqan baan udahaynaa ila fariiq baa la xukumaya labaadi laakin qad yasluxu bihim inuu ku hagaagaa laga yaabaa kaiiru min anwaaci اdiin wa bacdi umuuri dunya waxyaaba badan oo diinta waxtar u leyna wax ka qabtaan baa laga yaabaa hawle adduunyana wax ka qabtaan laakiin adduunya dhamaystiran iyo diin kaamila kuwaan fariiqan keeni mahayaan maxaa dacfi baa ku jira meella waa xadgudbahayaan meella xaqi bay ka gaasirhayaan fiihim taqsirun wa qusuur can ilxaq marna waxaa ku jira musaayadaad iyo waxaa ku jira inay iiqaal ku sameeyeen fi duri walfasaad waxaa rabaa dhexdhexaad wasat kooxda saddexaad buu sheekhu taagi doona baan filahaya wuxuu yihi sheekhu waqad yucfaa canhum in laga cafiya laga yaaba fii bacdi ma ijtahaduu fiihi fa akhta'uu waxyaaba ay ta'wiishadeen ee intay ku ijtihaan ay ku gafeen in rabbi u cafiya laga yaabaa wayukfaru lahum qusuuruhum in loo dhaafo gaboodfalkooda iyo gaabintooda laga yaabaa waqad yakunuuna min alakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsunuuna sunca waxaa laga yaaba inay noqdaan min alakhsariina acmaalanba mutaawiliin makfuur lahum waa la soo waday waaa loo soo waxay laga yaabaa inay noqdaan qole khasaaray aakhiriya adduunba kuwaasoo sacyigooda uu dhumay iyo camalkoodiiba fi اxayaaةi اdunya wahum yaxsabuun xagguna ay moodahayaan wayaxsabuuna anahum muhtaduun weeye anahum yuxsinuuna sunca inay wax wanaagsan qaban hayaan oo ay khayr ku taagan yihiin oy ummadda hagaajinayan bay aaminsan yihiin laakiin waa khaasiriin wey intaba waa noqon karaa fariiqaani waa nooce badan yahay wa haadihi dariiqatu man laa yaahudu linafsihi walaa yucطii hayrahu dowladdan iyo nidaamkan aan naqdinan ka hadalay waa kooxda wuxuu ihi waa ariiqatu man waa ruux wadadii laa yaahudu linafsihi asagoo naftiisa wax u qaadan maayo ummaddii xoola ka soo qaadi maayo uu asagoo isticmaalo walaa yucطi hayrahu hayrkiina siin maayo walaa yaraa mana qabo an yata'alafa annaasa dadka inuu soo dunto oo soo dhoweeyo min alkufaari wاlfujaari laa bimaalin walaa binafcin inuu maal kusoo jiito ama dheef iyo dan yaro u qabto kusoo jiito ma doonaayo wa yaraa wuxuu weliba qabaa boqonnimadkiisa ana icطaaءa almu'alafati qulubahum aw quluubuhum min nawcin min nawci اljawri wاlcaطaaءi اlmuxaram waa jawr iyo caطaa muxarama iyo dulmi buu arkaaba war dadkan soo dun shar baad kaga badbaadiye ummad bay kaa baabi'een shacabkay kaa horkeeni xogowsan dareeraha iska sii carab dhaq yar bay u baahan yihiin arrimo jidiyan lagu baabi'ina iska bixi xogow yar buu bartay ninkaani malas eh malaskiisa iska bixi haddaad masli weydo sooma madaxu kaaga istaaghay ciidan dhan bu ku gelinhaya <clears throat> alfariiq thalith soo ma ma dhamayn karo fasalkan alfariiq thalith ha inoo joogaada bilahi tawfiq insha allahu tacala الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين amا bعd waxaynu kusoo jiray firaqdii saddexdaa sheekhu u qeybiyey marka la eego labada rukni ee adduunyada ee aakhiraba ku taagan yihiin asakhaa iyo wanajda ah fariiqii saddexaad baa inoo dambeeyey labada ariiqee hore sheekh waa kii soo naqdiyey raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu hadda yidhi marka alfariiqu thalith kooxda saddexaad ee alummatu lwasat waa ummadda cadliga ah ee dhexdhexaadka ama fadliga badan wahum ahlu diini muxamadin sala alla alay wasalam wa khulafaa'uhu calaa caamati nnaasi wa khaasatihim ilaa yowmi alqiyaama wuxuu kooxda saddexaad <clears throat> waa ummadda dhexdhexaadka ama cuduusha eh, cuduusha ah waa diinta nabi maxamed sal ly slam ahalkeedii wa khulafaauhu waana khulafadiisii nabi maxamed khulafi sal ly slam calaa <clears throat> caamati nnaas khulafadii bay noqonayaan nimankaas wasadka ah nabi maxamed khulafadiisii wey calaa caamati nnaasi dadka oo dhan bay khulafa nabiga oga yihiin iyo wa khaasatihim ilaa yowmi alqiyaama nimanka noocaasa dariiqaa ku hagaagay ee uu sheekhu tilmaami doono nimankaasaa diinta matala iyagaana saxan iyagaa nabiga khulafa u ah diinkana khaliif ka ah wa huwa infaaqu lmaali walmanaafici linnaas dariiqada la doonaya waxaa weeye infaaqu lmaali xoolaha in lagu baxsho oo la siiyo walmanaafic dheefahaba linnaas ummadda in la gaadhsiiyo la siiyo wa in kaanuu dadkaa la siinba ha noqdeen ru'asaa ha noqdeen bixasabi alxaajati kolba baahidu siday taa lagu siinayaa ilaa salaaxi alaxwaali xaaladaha suubadkooda kolba sida baahida loo qabo ayaynu xoolaha ku bixinaynaa dejin baynu u baahan nahay isu soo jiidid baynu u nahay nin aanu iska laaluusnayn u nahay iska qaboojinno dayib liiqaamati اddiin xaaladaha lagu sheego waa diinka toosintiisa dan kale ma ah dan kaleo xoolo loo bixin ma jiraan haddaysan diintu dheef ka helaynin oon islaamku wax ku noqonaynin oon alla lagu caabudaynin subxaanahu wa tacaala ama inta alla ku caabudaysa aysan ku nabadgelaynin alla caabudaysa aysan ku nabadgelaynin liiqaamati اddiini wاddunya alatii yaxtaaju ilayha addiin adduunyada u diinta ay u baahan tahay adduunyadii horumarkeeda iyo dhaqaalaheedii iyo hagaaggeeda iyo amnigeeda diinka u baahan wacifatihi wacifatahu cifatahu fii nafsihi maca cifatihi fii nafsihi isagoo weliba lala qabo inuu ninkaa cafiif yahay bimacnaa isagoo waxba qaadan mahayo adduunyadii cuni mahayo isticmaali mahayo ummadiiba laakiin siinaya haddaba maadaama uu cafiif yahay asagu laakiin waa baadil lilmaal xaaraantana waa ka dhowrsanhaya falaa yaakhudu maa laa yastaxiqa maa laa yastaxiquhu fayajmacuuna bayna altaqwa waalixsaan nimankan waa niman qiimo badan ayagu xaaraamta iyo meelahan bannaan o dhan waa iska ilaalinhayaan waxaysan xaq lahayn qadan mahayaan xoolaha masdar xaraana iyo muxuu ahay il dhaqaaloo xaraana ka keeni mahayaan um, waxay heleenay si xaala ah ku heleenna ummadday siinayaan waa bixinayaan ayib marka waxay kulmiyeen attaqwa ilaahu laga cabsado maxaarimta iyo muxaramaadka la iska ilaaliyo ictidaagoo la iska ilaaliyo il dhaqaaloo xaaraan wax laga keena iska ilaaliyeen waa la ixsaanaya samanfaloo maalkiiyo nacfiga la bixiyo oo masaakiinta iyo muslimiintaba la siiyo iyo nin kasto markaa ay maslaxad diineed ama mid addunya ku jirto ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsiniin buu sheekhu kugu fadhiisiiyey ilaahay macya khaasa ah wuxuu la jiraa oo nasr iyo ta'yiid iyo garab istaagni ah iyo hanuunin ah kuwa alla ka cabsada xaggana ixsaanka fale ummadda u ixsaan fala ina allaha laa yudicu ajra man axsana camala falaa tatimu siyaasa addiiniya maamulka diineed iyo xukuumadda islaamiga ah dhammaystirmi mayso ilaa bi haada in muxaramaadka iyo maxaarinta la ilaaliyo iyo wuxuu rabbi xarimay dadkana wixii la helo loo qaybiyo ayb waa inaan xagga murtadiinta iyo qutaacu duraqa iyo tuugta cidyaha ka jaroon gaabino xaggana aan zakawaadka iyo badarka iyo beerta ka qaybino wey ayb waa inay wada socdaan nin waa inaynu ugogolo muxuu ahaay furaash iyo mara jilicsan iyo xariir loo dhigo nina waa in ruumad iyo raran iyo qodax loo gogolo wey maxaa yeelay nin walba waxbuu leeyahay nin walba mid buu leeyahay ninka ruumadka iyo raranka loo dhigahayo waa ninkii mutay ninka ashwaagta iyo qodaxyaha iyo filgimada iyo dhalooyinka lafaha jaban iyo lagu taagahayo waa ninkii mutay ninka weliga saalixa qiimaha badanna gacan baynu udhigaynaa maraxaynu uguglaynaa waa saas walaa yasluxu diinu wdunyaa ilaa bihadii ariiqa adduunyada iyo diintu ku socon mayso ilaa waxbixin iyo gargaar iyo geesnimo mooyee ninku waa in hiil iyo hool hool laga helo waa inuu ciid mahayo waa inuu gurman karo waa inuu geesiyo dhiiran yahay cawl adag yahay waa shardi muhiim ah shardiga labaad waa inuu wax bixinayo labadaasa isku garaboodaynaa seef kulul iyo waxaan isku garaboodaynaa iyo sadada garab socota sado sado waa taqaanaa bay la tahay waxbaana saa u shubaynaa lacagtana waanu bixin birta iyo seeftuna way la soconaysa dad maqasho maxaan waxun baan bixiyaa hama taabto casar baa lagaa farxa oo lagu gelgeyn baa lagaa dhigan dameeraha kugu durdur wa kaska badaaye wax kaa leexan lama arko tayib wa hada huwa aladi yuطcimu الnaasa maa yaxtaajuuna ilaa idcaami ninkaynu ka hadlayno waxaa weeye ee dowlad iyo diinba toosin kara ninka ummadda siiya waxay u baahan yihiin quudiya walaa yaأkul huwa ila alxalaala ayib asagoo waxaan xalaal ahayn un banaanen qaadan maayo ummaddana wuxuu helay buu siinhayaa uma haadaa yakfiihi iyadoo sidaa tahay haddaad tiraa dowladda haddii wuxuun xalaal loo raadiyo iyo dhaqaalo xalaal ah besa loo raadiyo waxaynu helle xalaashana ummadda la siinhayo haddee dowladdu ma yadaa dhismaysaba sheekhu waa ka jawaabhaya yakfiihi min alinfaaqi waxbixinta waxaa kaga filan aqal mima yaxtaaju ilayhi اlwalu kii hore ee muxuu samaynhayay labadii hore isku dar kulligoodba inay xoolaha dariiq xaaraana ku keenaan meel xaggana ay bixiyaana soo aabadayn iyo mid iaanu xaaraanta qadan mayo xoolana bixin mahayo labadaasay ahaayena ma waxna dhiibi mahayo waxna qaadi maayo oo miskiinoo sakaraada iyo warac faasid intuu ku dhacay rafaaday labadaa kooxood bay ahaayeen labadaa kharashka iyo miisaanadda u baahan yihiin mid ka yar buu ninkan wax ku maamulahaya leanna ummaddii baa aqbali waa la jeclaan marka la ninkaan xoolihii meel xalaala ka qaadin meeshana uu ku bixin ummadda ayaa iskeeniba zakadii bay keeni oo xoolihii bay keeni oo sadaqada ay bixin oo saa yeela samicna waa atacna ayagaaba diyaar noqon ilaahay baa qalbigooda soo jiidi beerkooda ilahay burcad noo marin tayib maxaa yeelay man kaanat addunyaa hamahu faraqa allahu shamlah wa jacala faqrahu fii caynayh walam yaأtii min addunya ila ma kutiba lah waman kanat alaakhiratu hamahu jamaca allahu shamlah wa jacala ghinaahu fii qalbih wa aatathu dunya wahya raaqima ninka walbahaarkiisa iyo niyadiisa iyo hawshiisaba ka dhigay ilaahay diinkiisa inuu toosiyo iyo aakharo xusuusta xaggaana u shaqaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimuusa ururinba meeluusan wax ka filayn baba khayr ka iman meeluu col ka ciidan baaba ka iman iyo gargaar iyo garab meel balaaya uu ka filahay baaba khayr ka soo boodi jamaca allahu shamlah shataadkiisii iyo waxa kala jaban iyo waxaaso dhan ba ilahay isu ururinhaya waa nin marka lala shaqaynayo kan kale soo maaha suuf iyo xanjaad isku gunta wax ka socon maayaan mashruuc kastuu dhisi waa laga kaatori ilaahayna qalbi wuxuu u gelin hani hodontinimo iyo deeqsinimo iyo kalsooni baa qalbi ugel wama khayr bay noqon waa la guulaysan xoolo waa la iska heli shaqeeya waa qul icmalu fasayallahu camalakum horay u socda alla iska taagaya maxaa kuu hadhay wa aatathu dunyaa wahya raaqima adduunyaa u iman iyadoosan tolan adduunyadan ma og ilaahay baa maamulo asagaana iska leh ninkuu doonuu ku toli ninkuu doona ka horkeenhaya marka adduunyada oo sandullaysan oo lasoo keenayey oo la hogaaminayo baaba loo keenahaya oo atana maamul waa la odhan qulubta naas dadka annagaan annaga hayna irsaaqadana annagay naga timaadaay wax dhanba waa u shaqee marka ilahay isku hadle daacadnimona ku dadaal wixii kale alla kasoo subxaana wa tacaala ahar <clears throat> mawquuf ah isagoo marfuucana yimid laakiin aan sugnayn gebi ahaanba waa iska xikma laakiin waliha tabliiqa aada u jecel yaa dunyaa buu ilahay yidhi bay yidhahdeen haye ikhdimii man khadamanii wastakhdimii man khadama ki adduunyoy ninka ana ii shaqeeya dariiqayga ku hagaaga u shaqee dababod daba hable wa daliiluhu nabigu markuu ku hagaagay dariiqii ilaahay ee dacwada u istaagay maxaa la yidhi nabi maxamedow safa iyo marwama kaaga dhignaa iyo jabal qubays iyo jibaalu makata dahabi fidlama kaaga dhignaa kula socon meeshaad aadaba ku raaci akoon kaama bahno khasnaji kaama bahno waardiya ciidan kama baahno khasnada waaweyn oo la jabin karin kagama baahno ciidan hadhiya habeen usoo jeedo indhuhu caddaadeen looma baahno waa buuro socda meesha tagtay kula tagaayaan markaasaad qayb ka goos waa ka sarifan waa buuran oo dahaba jibriil baa nabiga la joogay maaa waa la dooransiiyey waxaa lii maxamed hoosu baxa ayib tawaadac lirabbika ya muxamed nabi wuxuu uhi maya waxaan rabaa inaan noqdo cabdan rasuula ninku hadduu adduunye iyo dahab iyo waxsaa u kaxeeya waa malik rasuul ah boqor rasuul ah waxaa ka fadli badan addoon rasuul oo faqiir ah saa darteed bay salafku ninka nebi maxamed faqiirnimadii iyo gacanyaradii iyo baahidii iyo adduunya la-aantii dan baa ku qabatay shiid buu ahaa waa la dilahay zindiiq wey kaafiru murtad billahi alcadiim leexadaanu saaraynaa bal nabiga asagaa doortay salawaat ullahi wasalaamu aleh hawsha iyada isagaa doortay ayb almuhim waxaa weye adduunya ciddi ku shaqaysana eh, mxuu ahaayey eh, ku shaqayso oo addoon ka dhigo mxuaa biyaha ku dhanso ninka annaga noo shaqeeyo allah ka hagaagana ka hagaag bale annaga ku xukunne war saxiixa w macna ahaan ayib adugu ilaahay ku hagaag hawshiisa wixii asbaabeed la iman karta haba yaraatana la imow wixii kale alla ku daa subxaanahu wa tacala haan qaarm naftaysa kaa bixine wuxuu uhi sheekhu uma hada yakfiihi min alinfaaqi aqala ma yaxtaaju ilayhi alawalu fa ina aladii yaahudu linafsihi ninka naftiisa xoolaha u qaadanaya asagu wixii urursanhaya tamacu fiihi nufuus nufuusta yaa damci hunguriba dadko dhan ka geli ninkan xoolaasna qaadan meesha waa la boobahayaay wax ka boob baa la dhan ba keen bay ku leeyihi nin wax bixin ma jiro maxaa jira waxay ku ogyihiin waxaani inaad adu dhunsanayso oo duurka la geli ood guryo ku dhisan oo ilmaadeerta aad siin ood khaa'in tahay ood soo shaqo tagtay ogyihiin marka nin soo shaqo tagay ninna xoolo ku lugeyn maayo waxna iska siin maayo hadday sidaa tahay dadku marka waa ku damcahayaan maa laa tadmacu fi lcafiifi ninka dhowrsanaa isagoo xoolaha meel xalaala kasoo qaadahayay meesha alla yidhi ku bixiyn ku bixinayay ninka inaan la damcaynin oon lagu xadgudbaynin oon langurayeyn in ka badan baa ka languraynaya yasluxu bihi nnaasu fii diinihim maa laa yasluxuuna bihaani ninka asaga diintii iyo dadnimadee waxaa ku hagaagi wuxuusan kii hor hagaajin karin ilahay baa la qabanhaya oo la wado wey faina alcifata maca alqudrati tuqawi xurmat addiin yani muhiim waa waa waa kalimaad iyo alfaad tastaxiq an tutama bima lcuyuun bay dhahaan wadaaduhu mararka qaarkood bima dahab iska daa bima lcuyuun in lagu qoro wey ayib muxuu ihi sheikhu inaad dhowrsanaato aduu kari kara inaad xadgudubto saaxibu qudra tahay gobolkaadaa haysta nin kula hadla maar baad ursiin kartaa laakiin ilahay ka cabsigii baa yaad daacad u tahay faina alcifata maca alqudra cala alظulmi wacalى akhdi amwaali الnaas wacala اlictidaa aad u awooda haddaad dhowrsanaato oo isilaaliso khawfa min rabbika subxaanaه wa tacaala yuqawi wuxuu xoojiyaa ama tuqawi cifadaasi xurmat diin diinta sharafteeda iyo heybadeeday kordhisaa ninkan kaa awood badanee ku jabin kara muxuu ka xushanhayaa muxuu ka cabsanhayaa ilahay buu ka cabsan rabbi اlcaalamiin adugu maa ka cabsisa waa waayahay ninkan kaa awood badnaa ku kala jabin jira biixida intuu kala jabiya kudhuuxi karay muxuu ahaayey dhuuxaada la baxi kara aduu sidaa yahay ba adu maxaa ku dhigay wey aniyow adu tartiibso yani dulmigu iyo xadgudubku dadka kaga kaaga cabsan mahaya mar baa lagugu biyo keeni maalmaad wax ismoodi ayib siduu wax loo gambiyo somaaliya way taqaanaa laakiin sida loo dhisa ma taqaan soddonka sano u dambeeyay noloshooda waxay ku tababarteen nidaam jira sidii loo dumiyo beel dhinsanayso tamcal ugaaskeeda wabarkeeda intii khilaaf la geliyay in dhowr ugaas loo sameeyo way barteen in la kala boodo way barteen xataa gabbaagay muxuu ahaye suuriyada ay qaataan inay isku khilaafaan o qaybsan waayaan way barteen masaajid inay qaybsan kala qabsadaan bay barteen masaajid hadda in ka sheekeeyey kala qabsadeen masaajid ku yaalla hadda ka hor aan ka sheekeeyey <clears throat> ee toronto inay wadaadihii joogay qabsadaan baa laga yaaba laakiin waan iska sheegayna soomaali o dhan baa waag hore isku lahayd iyadoo la wada socaa niman isaaqa xanaaqo waa ka guureen masaajid kaley dhiseen xaafad kaley degeen waxaa isku soo hadhay daarood iyo hawiye iyo soomaalida kale hawiye haddana geeska la geliyay waa guuna meel dhown tonka ku dhaway haddana iyaguna masaajid ka dhisteen iskaga tagay haddana waxaa isku soo hadhay daaroodki waa xaqiiqa jirta wey ma aha dagaftar daaroodki waa isku soo hadhay daaroodkii waa iskhilaafe waxaa laisku qabtay harti iyo inti kale harti baa geeska la geliyey meel ku dhowo laba kilomitr u jirta bay masaajid ka dhisteen waalkan lagaa fiijiyo matalan sigiska oo kale tari six kilomitr basho dhanaan filhaya almuhim halkaasoo kale masaajid ka dhiste oo aminka deyntiisa lagu leeya bixiyaano deen waliba ku qaateen oo ku rafaatan yihiin <clears throat> hadda waxaa isku soo hadhay daaroodka intiisa kale maraxaan waxa isku soo hadhay absame iyo leelkase baa isku soo hadhay iyo in kaloo yaryaroo ku hoos jirta ma aqaana meel ku beeqaami doono intaana goortay sii kala bixi doonaan ilaahay baa garan doonay subxaana wa tacaala maxalu shaahidku waxaa weeye xaqidu saasay iska tahay laakiin wadaaddaa iskhilaafay baa lagu odhanhaya qolyihii iskaa buro waxaa le waxaan ku heshiin qolyihii hore mxua isaaq waxaan ku heshiin weynay somalilan bay nagala dhammaan waayeen mashruuc kasta laantan bay ku hayaan war wuxuu soomaaliya waa walaalo waa ahl aanu isla qayb maya isku baab ma nihin gooni bay u boodeen qolihii hawiye marka la saaray waxaan isku haynaa mabda baan isku haynaa iyo manhaj iyo caqiido baan isku haynaa jadiidiye wey annaguna waxaan nahay ictisaam iyo itixaadkii baan nahay baa lagu kala baxay haye haddee kuwaa turtay idinkii dambe daaroodka ahaa soo noqda maxaa idinka idin kala fiijiyey laftirkooda tii wey khilaafku wuxuu ka bilowday niman yidhi annagu waxaanu matelaa ururkii iskala hamsaadka asalkiisi hore asaasay dayib baanu matelaynaa nimanka hadda haysta ee ku jirana waa niman gacansaar la jadiidiyada iyo alrabiciya almadkhaliya foodaa la geliyey khilaafkii waa socday nimankan dambe aad iskugu rafadeen kuwa hore haweys tartiiba ah iskaga tay niman gobay ahaayaanba isaaqna kaba sii daran ba si fiican bay iskaga huleeleen ayib qolyahan dambe daarood way isku rafteen ibir bay iska dhigeen malaayiin konton kun oo dollar bay ku bixiyeen looyar keliya laba looyaro yahuud ay qabsadeen ya qoliba konton baan ujeedaa hadee qolyahan konton bay bixiyen kuwana konton boqol afartan iyo shan kun baa ninkii ugu rona ii sheegay intaas lacagto aan bixinay konton sheekoo ma dhanay maxaa udhexeeya afartan iyo shan iyo konton kun ayb say u socotay sanad dhan bay socotay xataa africai wadaadihii east africa joogay bay saamaysay carabii kuwii joogay daarood bay saamaysay puntland kuwii joogay bay saamaysay meel kastay gashay nairobi bay soo gashay waa lagu kala dhintay wadaadihii khaarijka xataa ku maqnaa yaa labadii kooxood ishaya markay hawshooda galeen oo isku dhaeen daacnimo u galaan baa qayba la tumo idinku idinka waad la safan tihiin kooxda kale hebella wuxuu la safan yahay daacad hawsha kama kooxda kale waxay socoto aduu koox hadda loo xukumay waxaa ugu roon qolihii isaaq qolihii isaaq way soo noqdeenoo masjidkii laga cayday laga fiijay waa ku tukadaan waa caawiyaan dacwada kala qayb qaataan muxuu ahaay wax dhiba u dhexeeya maba jiraba nimankii shalay muxuu ahay laysgalay maba ahaba dadka way ka reer magaalsan yihin maogta hawy hawy laakiin daarood caqli ha weydiin hmm. asdiiranhaya masii tabarbad waxaan oga jeedaa muhiimaddu waxaa weeye soomaalidu wax kasta meel kasta inay isku khilaafto oy ku dagaalanto oo wax kastoo dhedhaysan ay jabiso burburiso ayib way baratay wayna ku tababaratay way bahaloobeen ayi nidaam kasta inay dumiyaan bay doonayaan maxaan ku dumin asagaa socod leeyahay war maxaad ku haysataa wax macquula kuu sheegi maayo meeshaan reebel baa iskugu tegay ayib hadda waxaan la yaabay oo aad aan u qariibsaday bacdu ducaad baad ku arkaysaa kuleeyihiin muxuu ahaayey qolyahan al-shabaab qabiil weeyey oo maxaa jira maamulkoodii nidaamkooda waxaa u badan ree waqooyi gudubiirsi iyo muxuu ahaayey isaaq iyo niman halkaas waqooyi kamid baa u badan qabiil weeye caamada soomaliya inay ka soo baxdo laa astakribuhu laakiin mimaa yacuzu calaya waxaa weeye in nin wadaada warka laga maqlo in wadaadihii qaybo ka mid a ah ay mandiq qabali wax ku fiiriyaan iyo mandiq qawmi ah waa musiibo inaa haysataa wadaadku waa kama naasi laa ba's nafley weeye ninka wadaadka ah bulshada uu ka yimaado ku iyo ku xidhan yahay hadduu bay-a saalixa wadaadku ka soo baxo nin saalixoo aslaxu maa fil waaqic weeye hadduu bay-a faasida oo faari qabiil iyo qowmiyad iyo khayaano iyo tuug tuuganimo iyo been ninka ugu tugto roon buu noqonayaa calaa hanaatin fiihi arigu hadduu wada bukoodo oo la damcay in laga shaharsado intii la dhex galo unbaa neefka ugu roon isagoo iska qufacahaya la kaxaystaa soo saa maaha wadaadahana waa iska qufacahayaan laakiin ummadda kuwa ugu roonaa wey inahaas waa inaad ku baraarugto dad alle ka aaminto muxuu malak rasuula ka aaminto wadaadka aday kuu taalla wa fi saxiixayn nasal allah wa fi saxiixayn can abi sufyaan bni xarbin ana hiriqla malika ruum qaala lahu can nabi sal l slam markuu nabiga weydiin wuxuu ku yidhi bimaadaa ya'murukum kadeed buu ahaa intuu waraystay abu iyo kooxda la socotay oo sufyan interview ka qaaday kuwa kale uu daba fadhiisay xadii ibn cabaas fi saxix ayuu su-aalo khataroo daqiiqa weydiiyey abu sufyaanna bidixii midig midna kamuusan marina waxa runtu ka sheegay runtana daacadnimo kama ahayn wuxu waan ka baqahay kuwa iga dambeeya qurayshada ila socdee safarka ah hadhow markaan quraysh iyo carab ku laabanay iyo maka ku laabanno inay been iga soo guuriyaan oo yidhaahdaanu carab maqasho abuu sufyaan been buu sheegay niman sharaf lay ahaayeen oo gobnimada ku dadaalo iska ilaaliy waxa dhaqanka xun iska ilaaliya maanta laakiin beentaaba reer magaalnimo iyo xariifnimo iyo muxuu ahaayey caqli badni iyo kartin waa active nin xariifa wey waa nin reer magaalo afminshaara bayzani waa lagu leeyahay ayib balaayadii baa lagu qorxin balaayadii baa lagu qorxin khiyaarada inagu badan inagu sidaa noo moogtahay ayib marka waaa wuxuu u weydiiyey bimaada yaamurukum qaala ya'muruna bالsalaati wالsadaqati wاlcafaafi wالsila muwasafaadkaas loo muxuuna faraa salaad iyo sadaqa iyo waxbixin alcafaaf dhowrsanaan wasila qaraaba xidhiidhis intaasuu nafaraa khayr wey wuxuu ihi maya ballamaha ma ka baxaa hal yaqdir ballamaha iyo cahdiga iyo ma magan dhaca maganta iyo waxaa ma jabiyay cuhuudda maya buu hi wuxuu ihi wakadalika alambiyaau laa taqdir ambiya rasul saas weeyo qadri ma yaqaanaan nimaad ammaan siisa inaad magan dhacdo ma yaqaanaan muwaasabaad dheer buu waday markaasuu u sheegay intaad sheegi hadday runtahay ibn abu sufyaanow tilmaamaha su-aalahan ku weydiiyey jawaabahaad ka bixisa hadday sax yihiin fi waaqic alcamri wey oo nabi maxamed uu sidaa yahay ballamka ilaahay bui meeshaan fadhi u qabsan doonaa bui iman doonaa ayb markay quraashta wale maxamed hawsha soo weynaatay meliku bani lasfar baabaa ka cabsanay reer ruum baabaa ka cabsan ayb wa fi lafari ana allaha awxaa ilaa rasuulihi ibraahima alkhaliil sal allahu calaa nabiyina wacalayhi wacalaa kaafat alanbiya walmursaliin ilaahay subxaana wa taala naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa dushiisa ha saara ibraahim iyo nabigeena iyo ambiyado dhan be saluu calaa anbiyaa illaahi warusulih fainahum bucithuu kamaa bucithtu baa xadiid xasan ah ayb ambiyada iyo rususha kulli lagu saliyi waan lagu salimi haddaad nabiga sal ly waslam tiraahdo muusena waa sal alla alay wasalam weeye haddaad nabiga tare calayhi salaatu wasalaam ibraahimna waa calayhi salaatu wasalaam wey waa isku mid salluu calaa anbiyaa illahi wa rasulih fa inahum bucitsuu kamaa bucittu ayib isku mid baan dhahay isku xil ayib yaa ibraahim atadri lima takadtuka khaliila ilahay wuxuu kuhi ibraahim ibraahimow ma og tahay mana taqaan waxa aan kaaga dhigtay wadaag iyo rafiiq kaaga dhigtay liannii ra'aytu alcaطaa'a axaba ilayka min alahd waxaan ku arkay in wax aad ka jeceshahay wax inaad wax qaadato waxaad ka jeceshahay inaad wax bixiso oo waxbixintaa kuu fudud agtadana laga laga jecel yahay inaad wax qaadato wadaadaheenni hor maxaa lagu eedeeyey hoom mooyeen muxuu ahaay kenba ma yaqaanaan sidii wadaadka ceel ku dhacay ka sheekeeye cama mogta way noo dhameeyeen waxaa la wadaad ba ceel ku dhacay ceel dheer markaas war gacanta keen halaguu faragodo ha lagu bixiye gacantii buu laabtay wuu ceshaday war gacanta keen baa laa waa la soo bixin waa gacmahunba laabtaa waa ceshadaa markuu meesha ku rafaado sii qoyhayo naftu qabatay yaa nin yimid caqli badan markaasu maxaa tirahdeen keena war keen ma yaqaanee gacanta hoo dhah hoo gacanta hoo baa le uu kusoo booday saasaa lagu baxshay leeyihin maxaa yeele weligiiba in wax loo dhiiba mooyeen oo ziyaaro u qaata mooyeen oo hoo mooyeen weligiiba keen muusan maqal buuri mar waxaaso waa maxaa weeyaan wadaadda laga farxanhayaae laakiin ilaahay mahadda waa hadda kuwa joogaay ayaguma wax la weydiiyaaba mm, qaaraan iyo dhib wixii soo kordhaba iyo wixii rafaada ayagaan loola yimaadaan caamadii kii xoguhu laga qaaday baa maalmaba ku haysanba wuu dagaalamaba ayagaa hadda wax kusoo hadheenba hawsh waa isbedeshay aarkan marka waa iska aar aan markaas sugnayn waay marfuuc aan isagoo marfuuca ma soo aroorin laakiin waa khabar min akhbaar israailiyaat oo iska un xikma ah weeyey whada اladي dakrnahu fi الرزq والcaطاء huw aladi huwa السkاء وbdl الmanaafici nadiruhu fi الصbr والغضb wuxuu i sheekhu hada اladي dakarnah macnaha aynu soo sheegnay fi الriزqi waxbixin riq irsaaqada biilka iyo nafaqada iyo wlcaطاء waxbixinta aynu kusoo sheegnay aladi huwa السkاء deeqsinima aynu kasoo hadalay bui risqiga acdaha nasho waa السkاء وbadl الmanaafic dheefaha in la hormariyo ayib oo wixii dheef ah aad dadka siiso wixii dhibkaana ad adunka u ridato nadiiruhu asagoo kale shabiihu wamailuhu wuxuu ku jiraa fi sabri dulqaadka iyo walqadabi cadhadaba aladi huwa ashajaacatu wa dafcu lmadaari marka sabri lasoo ururiya waa ashajaaca geesinimo iyo dhiranaan iyo dhibaatooyinka dadka laga difaaco ana annaasa fiihi xataa fi lqadab wsabr washajaaca sheekh muxuu usoo qaybiyey filcadaad wuxuu usoo qaybiyey saddex buu ka soo dhigay kanna wuxuu ka dhigi hadiyo goor ma ammaano waxay ammaanan tahay markay waafaqsan tahay dariiqada nabi maxad sal slam iyo kitabka qur-aanka ana annaasa talaatu aqsaamin qismun koox dadka kamid a ah, yaqdabuuna linufuusihim wa lirabbihim waa cilmi cilmi ijtimaacu sheekhu musiibe ku yahay ama waxaa loo yaqaana cilmu nafsiga dadka hadda lagu wareeya waxba aan ka jirin sheeka berleyda ah tayib labada cilmi muslimiintaas kale ayaga asaasay laakiin hadda qolyaha waxbartay ardada iyo waxa lagu wareeriyaa waxaa looga dhiga maada iyo culum ay gaalo la yimaadeen awalu kitaafin ulifa fi cilmi الnafsi waاlijtimaac wa risaalati baabu sacaateyn wa ariiqu daarayn oo uu leeyahay alimaam alqasim araqib alasbahani qarniga afraad dhintay dhexdiisa ama shanaad dhexdiisa dhintay risaala fi cilmi الnafsi waاlijtimac buu leeyahy qiimo badan <clears throat> mararka lagu magacaabo tafsiil nash'atayn wa baabu sacaateyn loo bixiyo oo matbuuca ah buu leeyahay ayib <clears throat> dadku wuxuu uhi qayb yaqdabuuna lirabbihim walianfusihim nin baa saw uu cadhoon waana geesi wuxuuma u cadhonhayaa laakiin danihiisa shaksiga ah iyo tii ilaahayba maslaxadii diineed iyo mid dantiisaba u cadhonhaya wa qismun laa yaqdamuuna linufuusin walaa lirabbihim waa dayuuso kuwan waa dayuus dameer ficillaawo ah weeye kan dayib mid waxaa weeye laa yaqdamu linafsihi walaa lirabbih ilaahay diinkiisa haddii meel lagaga dhacay khiiroon maayo inaba meel diirta ma laha xataa haddaad asiga lagu xadgudbo waa dulligu qaadanhayaa dulligu waa aqbali alictidaa calayhi lagu xadgudbo dhib loo geysto waa wax kasta waa aqbalaya dulli kasta waa aqbalaya sidoo kale diinta haddii meel lagaga dhaco diinta la baabi'iyo sidoo kale waxaa weeye danka ma laha kuwaan adduunka maanta waa ku badan yihiin xoogo biicabalaan ku haysanaa maslaxa ku jirte mahmaada soomay qaybo badana kamid a ah waxay ku dhisantahay mashruuca mararka qaarkood dhaqsidantiiba he quran ugu jira maslaxada maqaar ay baa loogu seexdaa meel isha laga le hadaad tagta ishaa laystiraa ayb <clears throat> wa qismu wathalith ninka saddexaad wa huwa alwasat nin laa yaqdabu lirabbihi walaa linafsihi midna yaqdabu lirabbihi walinafsihi waxaa kuu soo haray ummadda la doonaya umadda in hogaamiso waa maxay athalith wahuwa alwasat wahuwa alcadl an yaqdab lirabbihi laa linafsihi danahaada shaksiga iyo hawlahaada xagga iska dhig diinta ilahay iyo kitaabkiisa keli u cadho haddee bani aadam taas laga heli maayo ilahay cid u dhowray oo macsuum ka dhigay mooyeen dadka waa ku waa ku adag tahay kama fi saxiixayn can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat ma daraba rasul l sl slam rasuulka ilaahay uusan garaacin biyadihi gacantiisa khaadiman nin eh, gacan yaro ah khaadiman khaadiman lahu wala mra'atan haweeney walaa daabatan neef uu kaxaynayo xoolo ah walaa shay-an qad hawl adag wey nin khidmaynhaya ama addoon u shaqaynhaya wiil nabiga ooma gacan qaadin sagaal dumar isagoo qaba weligii ooma gacan qaada iyagoo intay ku masa ilaahay uu soo dhexgalay hawshii rabbi ka hadlay subxaana wa tacaala oo la doonrasay in la fasaxba kulligoodba oy nabiga dhibeen daraa'ir isdhibay ahaayeen mararka qaar nabigu uu ku gubto dhibkooda mararka qaarkood ayagoo ahaa dumarkii adduunka joogku u khayr badnaa dayib haddana nabigu abadan bal maa ayna aada u dhibtay caaisho nabiga rafaadisay oo uu abubakar kaa dhex galay buu abubakar u gacan qaaday caaisho markaasuu nabigu inaadna inaan sulx baan kugu yeedhanay inaad midkaayadiisha kugumaana yeedhin orhaska tag abubakr waxaan kugu yeedhnay inaad isku kaaya heshiisyood ba caashalla adna ila hadashood dhexaadiso laakiin gacan qaad ogeyn oraska tagbale abubakar wax yar markuu joogay ba caayishay nabiga waa heshiiyeen waaba kaftameen ba qoslahayaan nabi allow dagaalkiina waan ka qayb qaatay heshiiskana igu dara maadaama xilliga dagaalka baan qayb kaga jira dagaalka dhex maray sulxigiinina l silmigiina aan ka qayb galay xarbigiina waan ka qayb galay nabiga waa soo dhawo buuri almuhim waxaan oga jeedaa nabig sal slam intaasoo dumar asagoo gacanta ku hayay addoommo badanna ay la joogeen iyo kuwa xoreeyey inta iyo dad axraar xataa ay u khidman jireen weliga uma gacan qaadeen walaa shayan qad walaa daaba xool nool fardihiisii dameerihii baqlihii geeliisii abadan walaa shayan qad wax bini aadam ama noola ah oo nabiga gacan ka gaadha ma jir ilaa an yujaahida fii sabiili illah markaan hadee ruumad iyo raran baa lagu galay markaan markan waxaa wala yajidu fiikum hilda wey ayib <clears throat> walaa niila minhu hada waa maxay laa yaqdab linafsihi intaa hore nabigu maa kaana liyaqdab linafsihi intaa hore waa naftiisa dhan nabigu farahu ka qaaday nin ku xadgudba nin asaga wax ka sheega nin caaya nin dacaayaday faraha ka qaada maxaa kuu soo haray ilaahay hawlihiisii diinkiisa marka la galo dhegeysa wax ka dhacaad <clears throat> walaa niila minhu shay nabiga weligii wax lagama sheegin niila yani cirdigiisi weeye cirdigiisi wax lagama gaadhin lama durin baa loo jeeda walaa niila ay ucina minhu shay shay nabiga wax lagama sheegin ama lama durin weeye cirdigiisi sharaftiisa iyo nasabkiisa oo faintaqama linafsihi naftiisa u aarguto ama u aana guto ma yeeli jirin ilaa an tuntahaka in la dilaaciyo ama la qarariyo ama lagu xadgudbo xurumaat ullah ay xuduud ullah wa maxaarimo faida intukad xurumaat ullah ilaahay diintiisa marka meel lagaga dhaco lam yaqum lighadabihi nabiga cadhadiisa ma hor istaagi jirin shay-un shay xataa yantaqima lilahi tabaaraka wa tacaala haddii diinta meel lagaga dhaco waxaa weeye ciid bani aadana oo fooda gelin karta ama la hadli karta lama arko ilaah hawsha uu meel saaro haddii asaga lagu tunto dan kama laha xuquuqdiisa shaksiga ah ayb hawl u taalla waad tuug baa tahay suuragal wey laakiin hadda aminkan sariiqa igu sugnaatay oo bayana leh ma jirta iska faara qabiilista qawmi aad tahay nin walba qoys qoys buu ka dhasha laakiin inaan dadaalaan isku daya hayaa culaysba waxbaas dhimi shaaskuleyn khalad diineed baa la galay indha caddays baa la rabaa inaad noqoto nin waalan sidii baad u shaqaynaysaa abu cabdiraxmaan asulami fii eh, mxuu aha adab mufrad lbuhaari maxaa ku sugan lam yakun asxaabu rasuulillahi mutaxaziqiin walaa mutamaawitiin asxaabta nebi maxamed niman mutaxaziqiin oo xidhxidhan kuma daaraha idaarin oo kudubsan ma ahayn oo feedhuhu ku yaryahay iyo xabadku ayib niman furfuranoo waasa waasacay ahaayeen walaa mutamaawijiina kuwa ismiskiimiyo dulli ana maysan ahayn oo indhahas daba dhigo ilqaytale kulligood ba ad dadka hoosta ka dadka wada qumayo aad dadka habaarahayo dad xayi oo nool bay ahaayeen وكانوا kaanuu yatanaashaduuna في مجالسهم majaalisihim أمر amra لكن إذا idaa أحد منهم minhum shay diinkiisa taabanaya daarad xamaaliiqu caynihi كأنه majnuun wuxuu niman busada iska ahaayeen oo iska kaftama oo mararka qaarkood gabaya tiriya iska sheekaysta shay kastao lagu sameya isku duqaayn laakiin diinta wax kamida marka la sheego ama la ama lagu xadgudbo indhaha wareegi jiray buu hi siduu ruux waalanba u dagaalamahaya cubaydillah bin abi mulayka isagu xadiidkiisii xataa fi bukhaari wa kaanuu yatabaadaxuuna batiika wayadkuruuna amra jaahiliyatin faida kanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal buui hada huwa sheekh niman iska busato ah oo macawisyo duduuban iska wata oo cilaankay xalay marsadeen madaxay cirada mariyaan farahu kaga yaallo oon si fiican hataas kaga soo dhaqin oo ulba koroosha jaban oo bir lagu xidho iyo macdan iska wata iska luudahayo wey laakiin markay ishu dhiigtay ragnima loo baahday iyo gobnimo kaanu hum rijaal iyagaa lagu gaban jiray bu meelaha la furi waayey la muhaajiriin ansaar wa ka nool baa la gelin jiray inagu maxaynu samaynay hawlaha khatarta yararkaan u diraa inagu maxaan nahay talis iyo culumo iyo dheergarad cuqaal duqay ayaa ka talin samabixin bixin alaab baannahay ayb iyo xisaabo kale yaan diraynaa ubaxii ummadda iyo mulaygii soo kacay iyo dhalintii jiilka dambe la baabeena dabka lagu shubahaya talis baan meesha nabi sal ly slam asagu markuu dagaalamhayo raggiisa nima ninku ka qiima safka horgeyn jiray waa yeeladiis uu safka hor ku gurahaya iyo qaraabadiisa yma badrin yaa baxay mubaarasadii yaa galay reer bani hashim bas cali iyo xamze iyo eh, ubayd cubayd ibnu xaris soo ma ahayn ibn abdilmualib raggaasaa galay sabka hore nafsa shay abu baa ciidanka loo dhimay hogaami reer bani fasra niman musiiba dadka baabiiya baa loo diray salan akac baa ka sheekeeyey habeen baan weeraray ba habeenimaan marintaan gallay markaasaa iyagoo jiifinaha aan birta ka asallay bu faqataltu birumxi sabca ahli abyaad bui toddoba guri baan baabiye keligay bu habeenkaas waa taankiisiiso goore mota saxiixa markaan reerka miray bu i guri wixii ku jiray baan keligay habenkaa baabaashay bu haddii nin ordaaba ka baxsan waayo oo faras baa ka baxsan adoo jib hadduu ku helo hadda nafar kaa badbaadi maayo ayib sunan ibnu akwa sunan ibnu akwa guri baan habeenkaan ka dhigay bu way ka baxeen waagi beryey qoys kale raadiyeen oo kii kasoo qabtay haween badan kasoo qabtay iyo gabadh fiican laga siiyey reer bani fasaaraha almuhim waxaan oo jeedaa dhibka saxaabada ku horreyn jiray akhyaarta culummada mujaahidiinta ragga waaweyn duqaydaa la gelin jiray wixii dheefa ummadda iyo shacabka loo balqin jiray asalaf saalix xataa xilliga hadda u dambeeyey qarnigii lixaad toddobaad shanaad dagaalihii saliibiinta ka socday shaam ka socon jiray alimaam ibnu qudaama saaxibu lmuqni أجمع كتاب وأحسن كتاب في الفقه الإسلامي على الإطلاق أجمع كتاب وأحسنه أحسنه wy